alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamedi wعlى ali muxamed rabi shrax lii sadrii wysir lii amrii waxlul cqdata min lisaani yafqahu qawlii qala almusanifu raximah اllah baab اlxaali alxaalu huwa alsmu almansubu almufasiru liman bahama min alhay-aati باب ظرف الزمان wa المكان هذا محلهما maxaluhuma waxaynu ku soo guda jirnay mansuubaat lasmaa asmaadii la nasbinay baynu kusoo guda jirnay markaa waxaynu soo qaadanay labaan soo qaadanay mafcuulu bihi iyo mafcuululmuطlaq labadaasaynu soo qaadano mafcuululmulaqa waa kii masterka looga jeeday weeyaan kan caawaynu qaadanaynaa waa kii saddexaad iyo ki afraad waxaana loo yaqaanaa mafcuul fiihi baa loo yaqaanaa kuufiyiintu waxay u yaqaanaan darfu zamaan iyo darfu makaan basriyiintuna waxay u yaqaanaan mafcuul fiihi bay u yaqaanaan walaa mushaaxata fi listilaax jamacahuma almusanifu fii baabin waaxidin sheekhu raximah ullahu tacaala wuxuu ku wada sheegay oo uu ku jamciyey baab keliya litashaabuhihima wa taqaarubi axkaamihima way isi shabahaan axkaamtooduna way isku dhowdahay wa afrada kula bitacriifin yakhusuhu lianlaa yashtabiha axaduhumaa bilaakhari cala lmubtadi wuxuu u gaar yeelay mid kasta oo ka mid a tacriif isaga u gaar ah si aanu midika kale aan uga ekaan qofka mubtadiga maadaama oba uu ku kulmiyey wuxuu yidhi sheekhu dharfu zamani huwa ismu zamani almansuubu bitaqdiiri fi naxwu اlyawma wاleyla wagudwatan wabukratan wasaxaran wagadan wacatamatan wasabaaxan wamasaa'an waabada waamadan waxiinan wama ashbaha dalika wuxuu kaga warrami doonaa baabkan laba masalo kaga warrami doonaa labada masalo ku sheegayaa waa tacriifu dharfi zamani waa masalada koowaad tacriifku wuxuu sheegaya dharfu zamaanka masalada labaad waa tacriifu dharfi lmakan dharfu makaanka tacriifkiisana waa sheegaya ama inta kale waa amhilaya tusaalayaalin labada masalo keligu kaga warramayaaba darfu makaanka tacriifkiisa wuu inoo sheegay darfu zamaanka oo waa waxa laga helo saddex shardi alأwal an yakuna isma zamanin wakti waa inuu magac u yahay magaca wakti waa inuu u yahay waa shardiga koowaad shardiga labaad wa an yakuna mansuuban waa in uu mansuub yahay maxay naga baxaya marfuucii iyo iyo makfuudkii bay naga baxaya wa an yakuuna bitaqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadarideeda mid ku suganna waa inuu yahay saddexdaa shardi waxa laga helo ayaa la odhanayaa waa dharfu zamaan shardiga koowaad maxaan nidhi an yakuna isma zamanin an yakuna isma zamanin shardiga labaadna maxaanu nidhi wa an yakuna mansuuban waa inuu mansuub yahay shardiga saddexaadna maxaanu wa an yakuna bitaqdiiri macnaa fi saddexdaa shardi marka laga helo ayaa la odhanaya waa dharfu zamaan mid kamida haddii la waayana dharfu zamaan ma hayno oo ma aha waka ismi waynu garanay mansuubniman waynu garanay bitaqdiiri fi muxuu uga jeedaa wuxuu uga jeedaa fahma fi macaani bay faa'iideysaa macaanida fi ay faa'iideyso macnaha ugu horeeya muxuu ahaan jiray ama ugu asalsani adharfiya soo ma dharfiyadu waa maxay waa istiqraaru shayi fi shay waa shayga oo shayga ku dhex sugnaada shayga oo shayga ku dhex jiro o kudhex sugnaada ayaa la idhahdaa adharfiya marka macnihii fiidu ay lahayd ee dharafka ahaa ayaa u yeelanayaa dharafkana ayaa u yeelanaya dharafka oo macnihii ahaa koobitaanka fiidu ay lahayd ayuu isaguna faa'iideynaya tusaale waxaa tidhi suntu ywma alkhamiisi waxaan soomaa tiri maalintii khamiista soomkani horta eeg yowmadani waa dharaf soo ma waa ismi ismi inay tahay maxaa u daliila yowma alkhamiisi waynu idaafayna soo ma waana mansuub inay mansuub tahayna waad wada aragtaan calaamatu nasbi waa maxay ya waa fatxada soo ma waan wada arkayna haddaba darafnimadiina waa inaanu helno darafnimadii sumtada ka horeysa ayaa caamil u ah soo ma caamilkaa ka horeeya ee sumta iyo wuxuuna tusinaya macne macnahuna tusinaya waa maxay waa siyaam de siyaam haddaba soomkaaga yaa koobay oo halku dhex dhacay ya soomkaaga yaa koobay dee yoomkaa koobay soo ma yoomkaa koobay markaa maynaan mana darmacna fiina maynaan ka helin markaa eeg macnaha looga jeedaa fi bitaqdiiri macnaa fi waa sida darafkii ay faa'iideynaysay fiidu ayaa u faa'iideynayaa darafkana oo laga helaya oo waxa koobsaday soomkaagaasi oo shamliyey waxa weeyaan yoomka laftiisa ayaa shamliyey yoomka laftiisa ayaa shamliyey waka saddexdaa shardi baa markaa lagama maarmaana an yakuna isma zamanin wa thaniya an yakuna mansuuban wa thalitha an yakuna bitaqdiiri macnaa fi waka inta kale soo hadhay waa tusaalayaalo waa la tirinaya un iyaga dharfu zamani zamanka dharfigiisu huwa dharfu zamaanku ismu zamani wakti magicii weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo bitaqdiiri fi bimacnaa taqdiiri fi fi macnaheega qadarideedana lagu nasbinaayo wadalika tusaale naxwulyawma iyo wixii lamid aweeyi ibn uthaymin wuxuu odhanayaa naxnu naclamu anana laabudda an naqaca fii darfin waxa lagama maarmaan oo aan ognahay inaanu daraf dhex dhacno bal laabudda an naqaca fii darfayn waxa lagama maarmaano laba daraf inaanu dhex dhacno axaduhumaa makaniyun wathani zamaniyun mid waa makani midna waa zamani kulu insaanin yaciishu fii makanin wa kulu insaanin yaciishu fii zamanin insaan kasta de makaan bu ku nool yahay waktina wuu nool yahay soo ma waka marka alyawma ayaa ugu horeysa waa tusaalayaashii weeyaan yom waxaa la idhahdaa waa min tuluuci alfajri ilaa guruubi shamsi kutubtu idin qoreysa waa laga bilaabo fajarka dhalashadiisa ama dilaacitaankiisa ilaa inta cadadu ay ka dhacayso ayaa la idhaahdaa alyawm la idhahdaa marka fajrigaasina waxaa loo jeedaa laba fajri baa jira lena waa fajru saadiqa weeyaan warqab uluc alfajri wastayqin bihi falfajru cinda shuyuukhina fajraani fajrun saduuqun uma fajrun kaadibun walarubama fi lcayni yashtabihaani saaxibuulqaxtaani saasuu odhanaya markaa labada fajri waa fajriga hore fajru saadiqa loo jeeda fajru saadiq ayaa fajru kaadibka maaha waa min uluuci alfajri ilaa guruubi shamsi tusaalaheedna wuxuu noqonayaa sumtu yawma alkhamiisi waxaan soomay maalintii khamiis icraabteed waynu soo dhiganay sumtu sumtu ficlun wa faacil xad lficli sum ficlu maadin mabniyu calى sukun liitisaalihi bdamiiri dafci mutaxariki mabni ala sukun la maxala lahu min alcraab lanahu ficlu maadin wtaau damiiru mutasilu mabniyu calى dami fi maxali rafcin faacilun baa la odhanaya aye yawma inoo timiday de yawma maxaynu nidhahnaa yawma mansuub calى darfiyati zamaniya wacalaamatu nasbi fatxatu ظaahiraة calى akhirihi yawma mudaaf alkhamiisina mudaaf ilayhi maynaan gaadhin weli majruuri maynaan gaadhin o mudaaf ilayhi siyaas caamilkeedii me caamilkeedii waxa weeyaan waxa ku camal falaya suntuba ku camal falaysa suntuda lafteeda ku camal falaysa ka labaad waa allayla laylada waxaa loo isticmaala waa min guruubi shamsi ilaa uluuci fajri iyadan way ka soo horjeedaa de laga bilaabo ilaa inta fajrigu uu ka dhalanayo ayaa la idhahdaa allayla ictakaftu waxaan ictikaafay laylat ljumcati habeenkii jumcaan ictikaafay ictikaftu icraabteeda suntu way lamid tahay laylata waa maxay waa mansuubun cala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbihi fatxatun daahiratu cala aakhirihi wadarfu mutacalaqun biictakafa ictikafo ku tacaluqaya layla mudaaf aljumcatina waa mudaaf ileyh udwatan udwadana waxaa la dhahdaa waa maa bayna salaati subxi wa uluuci shamsi salaada subax ilaa inta qoraxdu ay ka soo baxayso inta udhaxaysa ayaa udwatan la dhahdaa zaaranii sadiiqii saaxiibkaybaa isoo siyaartay gudwata alaxadi axadda hee aroortoodii hore zaaranii waynu soo dhiganay icraabteeda iyada zaara waa ficil maadi mabniyun cala alfatxi laa maxala lahu min alicraab liannahu ficlu maadin wa nuunu nuun lwiqaaya liannaha taqi lficla can ilkasra y walya waynu soo dhiganay yadana damiiru mutasilu mabniyun cala sukun fi maxali nasbin mafcuulu bihi sadiiqiina waynu soo dhiganay faacilun faacil mayna soo dhigan marfuucun wa calaamatu rafcihi damatun muqadaratun waynu soo dhiganay ghulaamin maynaan soo qaadan calaa maa qabla ya lmutakalimi manaca min duhuurihaa ishtigaalu lmaxali bixarakati lmunaasaba liana alyaaa laa yunaasibuhaa ilaa kasru maa qablaha aye udwat alaxadi udwa maxaynu odhanaynaa waa darfu zamaan mansuubun cala darfiya wa calaamatu nasbihi fatxatun aahiratu al akhirihi qudwa mudaaf al axadin wa mudaaf ilayh wa dharfu mutacalaqun bizaara zaaradaasuu ku tacaluqaya waa yahay ta afraad waa bukratan bukratan weeyaan bukrana waa waa awalu nahaar waa maalinta gelinkeega hore maalinta gelinkeega hore ayaa bukra la dhahdaa azuruka waan ku soo ziyaaranayaa bukrata sabti sabtida gelinkeega hore ayaan ku imanaya waan kusoo ziyaaran doonaa azuruka waynu soo dhiganay icraabteeda azuru ficlun mudaaricun marfuucu litajarudihi min can الnaصib wاljazim wacalaamatu rafci damt ظaahiraة calى akhirihi wafaaciluhu damiir mustatiru fiihi wujuba taqdiiruhu ana ila hamza lagu bilaabe soo ma walkaafu damiiru mutasilu waynu soo dhiganay mabniyu cala lfatxi fi maxali nasbin mafcuulu bihi bukrata sabti bukrata waa darfu zaban mansuubu cala darfiyati zamaniya alaamaة nasbi fatxaة daahiraة alى akhiri bukrata mudaaf asabtina waa mudaaf ilayhi aye wdarfu mutacalaqu aw mutacaliqu bazuru azur buu ku tacalluqaya ta shanaad waa saxaran saxaranna waxaa la dhaha waa akhiru leyl qubayl alfajri waa habeenka aakhirkiisa weeyaan intiisa dambe fajarka kahorow ayaa suxuur la ydhahdaa daakartu waxaan mudaakareeyey darsi cashirkaygii saxaran waktigii suxuurta waktigii hiraabta hiraab baynu naqaanay waktigii hiraabta ayaan cashirkaygii daraasayen dib u mudaakareyey daakartu waynu dhiganay ciraabteeda ku noqon mayno darsina waynu dhiganay waynu soo qaadanay isagana darsi waa maxay mafcuulun bihi mansuuba calaamatu nasbihi fatxatun muqadaratun ala damatun muqadara soo markaa hore maad lahayn iminka fatxatun muqadaratun calaa maa qabla ya mutakalimiun baa la odhanaya saxaran bay noo timiday waa darfu زمان منصوب على الظرفية الزمانية وعلامة النسب فتحة ظاهرة على آخره والظرف متعلق aduu ku tacalluqaya bidakirtu taasuu ku tacalluqaya ka lixaad waa hadan waa ismun lilyawm alladii bacda yawmika alladii anta fiihi maalinta aad ku dhex sugan tahay maalinta ka dambaysa ayaa la dhahdaa hadan waa berri sooma maalintaad joogtay maalinta ka dambaysa ayaa la dhahdaa hadan waa ismun lilyawm aladi bacda ywmika aladi anta fi maalinta aad ku dhex sugantaha maalinta ka dambaysa ayaa la dhahdaa adan maxaad ohanaysaa idaa jitanii adan berri marka aad ii timaadid akramtuka waan ku maamuusi doonaa idaa maynaan gaadhin idaa waynu gaadhne idaa maynu wax jismi jirin ya idaa fi shicri iska ilaaliya oo af shicirku may gaar ku tahay soma halkan mar kale joogo waxyaalo kale ku dhacaysaa iska ilaaliya waayahay ida waa darfu lima yastaqbilu min azaman fi maxali nasbin mabniyun cala sukuun waa yahay jitanii waynu soo dhiganay waa ficil iyo faacil iyo mafcuul maynay wada socon intibay wada socdaan culimad hadan bay noo timiday waa dharfu waataynu u socone dharfu zaman mansuubun cala darfiyati zamaniya wa calaamatu nasbi fatxatu daahiratu cala akhiri wdarfu mutacalaqu ya halkee lagu xidhaya biju sidaasa lagu xidhaya akramtukana waynu garanay iyaduna waa ficil iyo faaciliyo iyo mafcuul de waa ficil iyo faacil iyo mafcuul u wada socotaa intuba waa yahay ma alfarqu bayna hadin wa huwa mucrabun maca anahu ismu lilyawmi aladi bacda yawmika aladi anta fiihi wa amsi wa huwa mabniyu maa anahu ismu lilyawm aladi qabla yawmika aladi anta fiih labadaas way iska so horjeedan soo ma ya amsi waad soo dhaaftay be hadana waad kusii socotaa sooma soo ma labadu way iska soo horjeedaan haddana labadii mid waa mucrab oo hadan mucrab bay noqotay amsina mebni bay noqotay oo waa mebni amsi walimaada ucrib alawal wa bunya thani ka hore maxaa loo icraabay ka labaadna loo binay waa su-aal lagu weydiin karo ila waa laba ismiyo midna waa soo dhaaftao maalinta aad ku sugantaha maalinta ka horeysa unbuu magac u yahay midna maalintaad ku jirtid maalinta ka dambaysa unbuu magac u yahay soo midna waa la icraabay midna waa la bineeyey sababtu maxay tahay waa lagu weydiin karaa abuxayaan wuxuu ku jawaabayaa su jawaabteeda amsi waa bimacna almaadi way ku dhaaftay soo waa bimana waa wax tegey oo kale markaa waana mebni waana mebni maadigu muna mebni an maadigu muna mebni an culimo waa mbni wixii haddaba macnihiisa oo kale ana waa la binaynaya oo mebni baa laga dhigaya hadanna waa maxay waa mustaqbal de mayna mustaqbal ayn y mustaqbalna ya iska la mudaaric mudaaric waa soo ma mudaaric mustaqbal ba lena waa mucrab mudaaric mudaarica waxaa shabee macnihiisa ana muxuu noqonayaa mucrab buu noqonaya saasuu kaga jawab su-aalta waa iska fududtahay ta toddobaad catamatan waa cisho geelmaalka waktiga geela la liso weeyaan waa ismu lihulitha leyl اwal habeenka marka saddex meelood loo qaybiyo uluka hore ayaa la idhaahdaa catama waa waktiga geela la liso maxaad oranaysaa saazuruka catamatan cisho geelmaalka ayaan kusoo ziyaaran doona kusoo buuqan doona sazuruka waynu soo dhigeen icraabteeda siinka maxaynu odhanaynaa xarfi istiqbaal sooma azuru waa ficil mudaaric faacilkii waa anade ana maynahan kaafkuna waa mafcuulkii catama tamaynu u soconaa caawa waa daraf waana darfu zamaan alaama bi atun aahira al akhiri aye xaguu ku taaluqaya bzurdaasu ku taaluqaya ta sagaalaad masaan waa waktiga waxa weeyaan galabta masa y sabaxan baa ka horeysa sabaxan weeyaan ta sideedaad ta sideedaad waa sabaxan waa ismu lilwakti aladi yabtadiu min awali nisfi leyl thani ila zawaal waynu garanaa subaxda tusaalaheedii saafara akhii walaalkay wuxuu safray sabaaxan saafara akhii icraabteed way fududahay sabaaxanna waa maxay waa dharfu zamaan mansuubun cala darfiyati zamaniya wacalaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhiri darafku u tacaluqaya saafara ku xidha tan sagaalaad waa masaan masaaanna waa maxay waa min aلظuhri ilaa akhiri nahaar waa galabtii de duhurka ka bilow masaanbal waa galabti wey tusaalaheed iyadna muxuu noqonaya wasala alqitaaru bina masaan tareenkii waxa uuna soo gaadhay waktigii galabta wasala bina bina maynaan gaadhin wasala alqitaaru laakin waan gaadhin waa ficil maadi iyo faacilkiisi bina weli maynaan gaadhin masaanna ah waynu socona waa darfu zamaan mansuubun cala darfiyati zamaniya darafkuna wuxuu ku xidhmaya oo ku tacalluqaya wasala ta abadan waa weligeed iyo alleheed amadana waa la mid waa ism lizamani lmustaqbal labaduba aladi laa gaayata lintihaai meeluu ku dhamaado male maxaad odhanaysaa laa asxabu lashraara dadka sharwadeenadayaasha anu la saaxiibi maayo abadan weligood iyo allahood anu raaci maayo laa asxabu laadaasi waynu dhiganay laakin naafiya la weli maynan gaadhin malaas maan gaadhin laa caadifaynu soo baran lakin laada caadifada maxaa la odhan la waa naafiya asxaabuna waa ficil mudaaric faacilkiisina waa ana alashraarana waa mafcuulu bihi abadan baa timiday taynu u socona waa abadan maxaad odhanaysiin dharfu zaman mansuubun cala dharfiyati zamaniya waxaad ku tacalijinaysiin xaggaa hore amadan iyadna waa la macno walaa akhtarifu shara shar u dhowaan maayo oo goosan maayo amadan weligeed weliga iyo allahay ecraabteedu taa horay lamidta ta labiyo tobnaad ee u dambaysa labiyo toban tusaalu ka sheege xiinan waa wakti uun waa wakti mubhama isagu waa ismun lizamanin mubhamin ayri macluumin waa wakti aan la garanayn xiin maxaad odhanaysaa saaxabtu caliyan cali ayaan la saaxiibay xiinan wakti oo min adahri waktigun kamid a wakti waktiyadun kamid a ayaa ninka cali la yidhahdo aan la saaxiibay saaxabtu waynu garanay caliyanna waynu garanay intaba dhigana de waa ficil iyo faacil iyo mafcuul maynaan soo dhaafin culimo xiinan ayaynu u soconnahay waa darfu zaman mansuubun cala darfiyati zamaniya wuxuuna ku tacaluqayaa saaxabtudaasu ku tacaluqaya darfu zamani waktiga darafkiisu huwa darfu zamaanku ismu zamani wakti magicii weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo bitaqdiiri fi bitaqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadarideedana lagu nasbinaayo wadalika tusaale naxwilyowma iyo wixii lamida wey maanta walayla tacaawa waqudwatan gelinka waqudwatan aroorta hiirta hore wa bukratan gelinka hore wa saxaran waa waktiga hiraabta waqadan beri wacatamatan cishe geelmaalka sabaaxan waa subaxda waa gelinka hore wa masaaan waa galabta waa gelinka dambe wa abadan weligeedii allaheed wa amadan iyadna waa la mid wa xiinan wakti iyo wamaakii ashbaha shabahay huwa maagu dalika madkuurka aan soo sheegnay wa dharfulmakaani makaanka darafkiisuna huwa dharfu makaanku ismulmakaani meel magaceed weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinayo btaqdiiri i bitaqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadaristeedana lagu nasbinayo wadalika tusaale naxwu amaamo weeyi wa khalfo weeyi wa qudaamo weeyi wa waraa'a weeyi wa fawqa weeyi wa taxta weeyi wa cindo weeyi wa izaa'a weeyi wa xidaa'a weeyi wa tilqaa'a weeyi wa weeyi hunaa weeyi wamaa ashbaha dalika waxaynu ka baxnay dharfu zamaan imise shardigiisa mise qayd baa ku jiray tacriifkiisa majtamaca ama mastajmaca alaaata umuur soo ma an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yakuna bitaqdiiri macnaafi kanna dhegayso an yakuna isma makaanin shardiga koowaad meel waa inuu magac u yahay maxaa baxaya darki zamaanka u baxay kuwii kalena da way baxeenba soo ma hore u baxeen soo ma mayna hore ubixin mansuubaadii kale wa an yakuna mansuuban waa inuu mansuub yahay maxay nagaga baxaya marfuuci iyo iyo de majruurkii baa naga baxaya wa an yakuna bitaqdiiri macnaa fi fi macnaheega qadaristeeda waa inuu ku sugan yahay kana waa lamida waa yahay isminimo waynu garanay mansuubnimona waynu garanay bitaqdiiri macnaa fi maxaa looga jeeda hore nigu soo sharaxay fi maxay faa'idaysaa macno darfiyeah istiqraaru shay fi shay shaygoo shay ku dhex sugnaada soo ma macnihii fi ay faa'ideynaysa waxa faa'ideynaya darafka laftiisaa faa'ideynaya tusaale jalastu amaama albeyti jalastu amaama albeyti amaama waa ismi madaliil waa la idaafeeye soo ma aragtaan weliba mansuubna weeyaan maxaa lagu nasbiyey fatxo bitaqdiiri macnaa fi weeyaan oo caamilkan ka horeeya ee jalasihi macnuu ina tusinayaa ah juluus juluuskaagan fadhigaagan yaa koobay dee beytka hortiisaa koobay meel soma markaa bitaqdiiri macnaafi waa sida waa yahay kolkaas saddexdaa shardi ba isagana loo shardeeya wa an yakuna isma makaanin meel waa inuu magac yahay wa an yakuna mansuuban waa inuu mansuub yahay marfuuc iyo majruur ba kaaga baxay wa an yakuna bitaqdiiri macnaafi saddexdaa shardi waa in laga helo inta kale ka soo hadhay waa tusaalayaal labiiyo toban buu isagana ka sheegaya markaa eeg darfu zamaanka labaa loo qaybiya mubham iyo labadiisaba waxaa banaan darafnimo in lagu nasbiyo darfu makaankuna labaa loo qaybiya mukhtasiyo iyo mubham baa loo qaybiya mukhtasiyo mubham kutubta damaan ku sharxi doonaa insha allah maxaa mukhtas looga jeedaa se maxaa mubham looga jeedaa ka hore mukhtaska ah waxa waajiba in xarfujal xarfujal muraadka tusinayo in lagu jiro ayaa waajiba isaga mukhtaska maxaa iska odhanaysaa ictakaftu fi lmasjidi dee masjidku waa darfu makaan masjidku muna darf makaanayn ya iyo beyt iyo waay daar iyo kuwaaso dhan de waa darf makaan sooma ila makaan meelba magacu yini layn zamanu ma ahayn layn maxaa la odhanayaa kuwa mukhtaska ah isaga waxaa lagu jaraa xaraf macnihii muraadka tusinaya ayaa lagu jaraya ictakaftu fi masjidi baa iska odhanaysa ma nasbinasid ictakaftu masjidan ma ohanaysid ictakaftu fi masjidi baad odhanaysa waa waajib in lagu jaro taasi ama kiisa mubhamka ah isaga waxaa lagu nasbinaya maxay dee darafnima lagu nasbinaya darafnima lagu nasbinaya waka markaa tusaalayaashii buu gudagalo wuxuu yidhi ictakaftu waxaan ictikaafay amaama almasjidi masaajidka hortiisa amaama waa agga hore marka jalastu waan ujeedaa jalastu waxaan fadhiistay amaama almasjidi amaama albeyti beytka xaggiisa hore ama jalastu amaama alustaadi mu'adaba jalastu ficlu wa faacil waynu soo baranay amaama darfu makaan saasaynu odhanana de ila calaamatu nasbi fatxatun daahiratu cala akhiri darafkaasi haku ku xidhmaya jalasa amaama mudaaf ustaadina mudaaf ilayhi muadabana maynaan gaadhin weli iska dhaaf weli maynaan gaadhin mayne maynaan gaadhin weli muadaban weli maynaan gaadhin muadaban xaalan ahay xaala maan gaadhin maynaan gaadhin weli culima khalfa amaamiso xagga hore may hayn khalfina waa xagga dambe khalfina waa xagga dambe saara almushaatu kuwii lugaynayay waxay socdeen khalfa rukbaani kuwii wax fuushanaa xaggooga dambe markaan khalfi waa maxay waa xagga dambe iyadu waana darafte makaan agga dambe ina tusiniy weyaan saaralmushatu waynu soo baranay craabteeda khalfa waa darfu makaan mansuub calaamatu nasbi waad arkaysaan haye halkuu ku xidhmayaa darafkaasi caamilkiisu aalge waa saaraad ku xidhaysid qudaama amaamay la macno tahay waa xagga hore masha shuriyu ninkii askariga ahaa wuxuu socday qudaama alamiiri waxa weya amiirka xaggiisa hore qudam waa agga hore marka masha shuriy waynu soo dhiganay raabteeda masha ficlu maadin haye masha shuriy yaa raabaya haye masha shuriy baan idhahda masha shuriy masha ashuriy rama mabniya التعذر مشى فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين baa lohanaya مشى ألف kuma dhawaaqayaga مشى الشhurطiي ban uri ألف yg maxaa loo geyay iltiqاء saakiniin kaa dambe ashurdiy soal kuma jirto halkaasaa loo jaray lakin markaad icraabaysid hadday icraab lagu haa mashe shurdiy saasaad icraabaysa haddii kale waad kala qaadanaysaa masha iyo ashurdiy baad gaar u kala icraabi saasay noqonaysa waa tambihun ashirdu in soo barano waa faacil faacilka tacriifkiisa muxuu aan jiray imse shardaa laga heli jiray an yakuna isman wa an yakuna marfuucan aye wa an yudkara qablahu ficluhu ismi kasta shardigaa ka eg haddii ku rumoobo faacil baad ka dhigaysa marka shuruudii saddexdaa shardima ad ilaashanaysa haddaad ka weydidna faacil maade iska ilaaliya qudaamayn u soconaa qudaami waa maxay waa darfu makaan almirina maynaa gaadhin weli mudaafiley weli maynaa gaadhin iyo wax lagu jiray iyo calaamadiisa de weli maynaa gaadhin insha alla waa baabka u dambeeya waraaca iyaduna khalfee la macnato iyaduna waa xagga dambe waqafa almusalluuna bacduhum waraa'a bacdin kuwii tukanaya barhkood waxay istaageen barhka kale xaggooga dambe gadaashooda waqafa almusalluuna waynu soo dhiganay almusalluuna waa maxmayna faacilayn calaamatu rafcaduna waa wawda bacduhumna waynu soo dhiganay bacduhum inaan soo dhigan culm waqafa almusalluuna bacduhum waraaa bacdin waa bedel weeyaan bedel weeyaan waqafa way istaageen almusalluuna kuwii tukanayay bacduhum barhkood baa istaagay wa waa maxay weyan waa bedel mahay bedel bacdi bacdigana de musalliintu kamid yahay an yakuna thani juz-an min alwli daabitkiis saas waa iska ilaaliya culimadi waraa waa dharfu makan markaa waraa xagga dambe weeyaan xagga horena way noqon kartaa wa kana waraa'ahum malikun ya'hudu kula safinati qasba waxa ka horeeyey baa la idhaha boqor wa kana waraa'ahum malikun markaa waraa bimacnaa qudaamana way noqotaa xagga horea bimacnaa khalfana way noqotaa ka shanaad fawqa waa xagga sare xagga sare wey oo makaan kaa sareeya la dhahda jalastu waxaan fadhiistay fawqa kursiyi kursiga dushiisaan fadhiistay haye jalastu wayna soo barna de fawqa waa maxay dharfu dharfu makaan fawqa mudaaf alkursiyina maynaan gaadhin ka lixaad waa taxta waa xagga hoose waa makaanka kaa hooseeya waqafa alqitu taxta almaa'ida bisadii waxay istaagtay xeedhada hoosteeda waqafa alqitu icraabteedu waa basiid taxta ayaynu uga socnaa taxti waa maxay dharfu waliba darafkan de ficilku mad kuwada tacalujinayso almaadida tini weli maynaan gaadhin todob todob toddobaad waa cinda waa agta cinda maxaa la dhahdaa waa agtaada weeyaan tusaale limuxamedin manzilatun cinda alustaadi ninka moxamed la dhahdaa martabo iyo darajo ayuu ka leeyahay ustaadka agtiisa limuxamedin maynaan gaadhin weli maynu gaadhnay inkastoo laamkan kusoo marnay kitaabka awelkiisii waa xarfujari weeyaan xarfujari weeyaan waay waa khabar soo taqadumi manzilatuna waa mubtadihii oo muahara cindaynu u soconaa cindi waa maxay waa dharfu makaan baad odhanaysa laamkan ah. iyo isku ekaan laam kalen ah. soo dhigan noo na odhan jiri ah, waxbaa lagu kala gartaa mahe maad garanaysa laamuke iyo ma taas ahayd mise laamtii waxay laam amarka la odhan jiray laamlamar ba soo ma Ah, maxaa lagu kala garanayey kasray wadaagaan soo ma maxaa lagu kala garanaya mid ismi bay gashaa xarfu jerku midna ficil buu galaa intaa ku baraarugsanaada ta waa maca wa waxa weeyaan waa la jirka saara maca sulaymana akuuhu ah, saara maca sulaymana sulaymaan maciisa waxa socday la jirkiisa weeyaan de soo ma akuuhu aye saara waynu garanaa ficil maadi inuu maadiya maxaa udaliila maadiga eh, tacriifkiisa muxuu ah ma dala calى xadaثi wa zamni madى wanqada uu socdaanku yidhi wa inaad garan kartid ta ku day gabadh haddee tawtanisligmana saaratunayn waka maca sulaymaan maxaynu uga jeednaa maci waa maxay waa dharfu makan mansuubun cala dharfiyati lmakaniya sulaymaan maynaan gaadhin maca sulaymaana maynaan gaadhin waxa maca sulaymaana loo yidha maca sulaymani loo odhan waaye maynaan gaadhin culimay akhuuhu yaa isku dayaya waa faacilkii saarade calaamatu rafcuuna me waa wuga weyaan culimaad noqoteen waa idinkaa ta sagaalaad waa izaa izaa izaa waa muqaabilka la dhaba izaa iyo xidaa iyo tilqaa saddexdu isku macno dhowyin waa muqaabilka waxa ka soo horjeeda soo qaabilsan baa la dhaba lanaa daarun izaa niili waxaanu leenahay anagu daar iyo guri muqaabil u ah webiga niil lanaa maynaan gaadhin daarunna waanu soo dhigano waa mubtade izaaaynu u soconnaa waa darfu makaan mansuubin cala darfiyati lmakaniya ta tobnaad waa xidaa iyadna waa muqaabilka jalasa akhii walaalkay wuxuu fadhiistay xidaaa akhiika walaalkaa muqaabilkiisa walaalkaa meesha ku beegan ayuu walaalkay fadhiistay jalasa akhii waynu dhiganay ciraabteeda jalasa akhii maynan dhigan waanu soo dhaafnay waxaynu kusoo qaadanay faacilka markaynu tirinayso hulaami unbay lamidtaa iska ilaaliya culimay waa sooka akhii asmaaulkhamsa akriu asma lhamse ya shuruuddiisi shuruuddiisi maynaan sheegin doorkan soo ma kutubta man ku sheegi doona shuruuddiisi maxaa kamid ah an takuna mufrada aywa an takuna mudaafa wa an takuna idaafatuha ligayri ya lmutakalim ya lmutakalim baa loo idaafiya sheekh marka asmaul khamse maaha imika asmaul khamse amoodin ah kastoo kaa soo baxa haddaed u qaadatan asmaul khamse waa khatar shuruud gaar u leeyahay oo waa lagu xadidi doonaa insha allah xidaa aynu u soconaa xidaa xidaa waa darfu makan xida mudaaf akhiika mudaafi asmaal khamsa maxaa lagu jeri jiray ya waa idinka arkaya de xidaa akhiika oka ta koob iyo tobnaad waa tilqaaa waa muqaabilka iyaduna jalasa akhii walaalkay wuxuu fadhiistay tilqaaa daari akhiika walaalka daartiisa muqaabilkeega ayuu fadhiistay waa iyaduna iraabtooda iska fudiyi waxan o dhan tusaalayaasha jalasa akhii waanu soo qaadanay tilqaaa waa darafkan caawaad ku jirtid daari akhiika waa mudaaf iyo mudaafiliin maynaan gaarin weli ka gudba ta labiyo tobnaad waa am hadda um mala waynu soo qaadanay iska ilaaliya halka lagu khaldama fumi iyo ama kala jira fumi waayo ya hunaba waay wahunaa hunaa weeyaan hunaa hunaa waxaa loo adeegsadaa waa ismu yushaaru lilmakaani alqariini makaanka dhow ayaa lagu ishaaraa ijlis hunaa baan halkan fadhiiso waa makaanka iisoo dhaweyan qariibka weeyaan waa ismu yushaaru lilmakani alqariib meeshii dhowa lagu ishaaro waa jalasa muxamedun huna muxamed wuxuu fadhiistay halkan ah. ina haahunaa qaaciduun haahunadaas waa maxay waxa weeyaan wa waxay noqonaysa waa darf waana darfu makan iska ilaaliya jalasa muxamedun waa ficil iyo faacil hunaa maxaynu odhananaa darfu makaan mansuubun cala darfiyati lmakaniya waynu garanay darafka waxaa lagu tacalujinaya jelasa wa hama hami iyo huma way kala duwan yihin huma waynu soo dhiganay yay hayd xarfu cadaf maxay faa'idayn jirtay tufiidu tartiiba watarakhiya soo ma labada macnoy faa'idayn jirtay iyadu tani haddaba waa hama bifatxi tha hama waa halkaa meejaa wey waa halkaa weeyaan ismu ishaaro fog ismu yushaaru lilmakani اlbaciid wazlafnaa hama alaakhariin aayadda aya craabta isku daya waynu soo wada dhignay dhammaan wazlafnaa hama alaakhariin wazlafnaa waanu soo dhoweynay hama halkaa alaakhariina kuwii kale macnaheedina waa haye wazlafnaa ficiliyo faacil ficil faacil ficil mutaari ma ficil iyo oon isku arkaysi mutaagisa inad ku noqoto we ficil ficil iyo faacil aye waa ficil maadi xamsidaa lagu bilaabayna macnihi ma faa'idaynayso de aye oo maxaa sukuunka lagu biniy liitisaali bina addaala ama bidamiir rafca almutaxarik aye aye aye maad ku adkaysanaysaa hama alaakhariin waa ku adkaysata culimada ku waafaqsantiin ya saxba aad isku idaafasha shee maxaad isku idaafeeyey waayay isku adkaysataan loo baahan yahay lagama boqo waa lagu dhaqaajiyaa naxwaha waa mafcuulkii weeyaan waazlafna waanu soo dhaweynay eeg ama halkaa alaakharina baanu soo dhaweynay muna ficilka udul dhicin wa ka markaa iska ilaaliya azlafna inad inaad garan weydaan iska ilaaliya waa sidaa weeyaan kolkaa thamina maxay noqotay waa dharfu makan ismun yushaaru lilmakani albaciid bay noqonaysa wa dharfulmakaani dharfu makaanku huwa dharfu makaanku ismulmakaani meel magaceed weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo bitaqdiiri fi bitaqdiiri macnaa fi lagu nasbinaayo wadalika tusaale naxwu amaamo weeyi waa xagga hore wa khalfa xagga dambe wa qudaamo xagga hore wa waraa'a xagga dambe wa fawqa xagga sare wa taxta xagga hoose wa cinda agtaada wa izaa muqaabilkaaga wa xidaa muqaabilkaaga wa tilqaa muqaabilkaaga wa hama halkaa wa hunaa halkan waxbaa ka tegey iyo wama macno waa la jirkaaga weyaan iyo wamaa kii weeyi ashbaha shabaay huwa maagu dalika madkuurka aan soo sheegnay xaalka ma ku darnaa alkaasan kudaynaa halku iska eriya daba in yar ma raacin karna caawa suaalin waan ka boodsiinay ma ku darnaa walme wuu kooban yahay baabulxaali alxaalu huwa alsmu almansubu almufasiru liman bahama min alhay-aati alxaalu xaalku huwa xaalku alsmu magac weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinayo ismigaasoo almufasiru cadaynaya lima ay liladii kii cadaynaya inbahama qarsoonaaday huwa maagu min alhayaati sifooyin xaale uu yahay wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhahdaada iyo wixii lamid ah aad tidhi jaaa zaydun zayd baa yimiday raakiban xaal uu yahay mid wax fuushan warakibtu waxaan fuulay alfarasa faraskii baan fuulay musrajan xaal uu yahay mid waxa weeyaan la kooreeyey walaqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi baan la kulmay raakiban xaal u yahay mid wax fuushan iyo wamaakii ashbaha shabahi huwa maagu dalika madkuurkan aan soo sheegnay xaalada waxaa lagu idlaaqaa cala alwaqti aladi anta fii waktigaad ku dhex suganta taagan tahay baa la dhahdaa xaal waxaa kaloo la idhahdaa maa huwa calayhi linsaanu min khayrin aw sharin ba xaal la dhahdaa xagga luqada ama xagga istilaaxa waa waxa afar shardi laga helay saddex shardi mayna soo baranay sooma afar baa laga helaya an yakuna isman waa inuu ismi yahay maxay naga baxay ficil iyo xaraf wa an yakuna mansuuban waa inuu mansuub yahay maxay naga baxay marfuuc iyo majruur wa an yakuna mufasiran waa inuu yahay mid mufasir oo wax cadaynaya wa an yakuna maa yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-aat waxaanu cadaynaya ee uu sifo sifooyinka kamid oo qarsoontay waa inay tahay afartaa shardi waa laga helo an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yakuna mufasiran wa an yakuna ma yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-ati kaasaa la dhahda tusaalaad ku fahmaysaa jaaa zaydun raakiban soo ma aragtaan raakiban mayna ismaan ma daliil de waa munawan wa an yakuna mansuuban muna saxayn wuu nasbisan yahy calaamada nasbadu waa waa fatxo wa an yakuna mufasiran waa inuu yahay mid wax fasiraya waxbuu fasiraya wax buu caddaynaya shardiga saddexaad ka ugu muhiimsan weeya ka afraad wa an yakuna ma yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-aat tilmaanta qarsoontay maad garanaysaan jaaa zaydun zayd baa yimiday zayd suu ku yimiday muu socday ma waxbuu fuushanaa siduu ahaa tilmaantuu ku yimid baa inaga qarsoontay soo ma tilmaantuu ku yimid baa lagu cadeeya waxa lagu yihi raakiban culima mayna wax ina tilmaan kolkii sifa inaga qarsoonayd muna inoo cadaynin waka kaasaa la idhahdaa raakiban waxa kale oo daabi u noqon kara maa waqaca jawaaban likayf kayf hadduu jawaab u dhici karo xaal baa la dhahdaa eega waxaan kuri jaaa zaydun zayd baa yimiday kayfa jaaa zaydun baad ohan karta oo zayd zuu ku yimiday de raakiban baad ohanaysaa jaaa zaydun raakiban baad ohanaysaa markaa saddexdaa afartaa shardi waxa laga helo ayaa xaa la dhahdaa an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yakuna mufasiran wa an yakuna ma yufasiruhu hayatan min inbahamat min alhay-aat waka waa basiid jaa zaydun raakiban waa ficil yo faacil raakiban waa xaalo mansuubu calaamatu nasbi fatxatun daahiratu calaa aakhiri raakiban tilmaantay caddaynaysaa yaa le saaxibulxaalka oo zayda ahna faacil saa ula socda warakibtulfarasa musrajan faraskiibaan fuulay iyadoo la kooreeyey musrajan isagoo ah mid la kooreeyey rakibtulfaras waynu soo dhigana waa ficil iyo faaciliya mafuul musrajan waa xaalo mansuubu calaamat nasfi fatxatun daahiratu cala akhiri rakibtulfarasa faraskii baan fuulay sifada qarsoon maad garanaysa iminka faraskan aad fuushay ma leeda fuul buu ahaa ma cadaysi muu ahaa siduu ahaa ma koorihiiba sidaad ku fuushay musrajan marka lagu idhahdo maxaa meeshaasi ka baxay sifo markii hore kaa qarsoonayd ayaa ka baxday oo maxaa ku caddaatay inuu markaa imikana musrajan tilmaanta qarsoonadia iska lahaa faraska ahna mafcuulu bihi walaqiitu cabdallaahi raakiban waxaan la kulmay cabdillaahi baan la kulmay raakiban raakiban waa xaalo tilmaantan qarsoontay muxtamil bay noqon kartaa adigaagan la kulmay si xaaladeed ku sugnayd maad socotay maad luweynaysay ma waxbaad fuushanayd waa tilmaan qarsoon cabdilaahi laftiisu marka aad la kulantay m waxbuu fuushanaa muu lugaynayey sooma markaa waa muxtamila waxaad ka xaalayn kartaa cabdilaahi waxaad ka xaalayn kartaa faacilka oo tada maxaad odhanaysaa marka laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi baan la kulmay raakiban anigoo ah ayaad ka xaalaysa markaa faacilka laqiitu waxaan la kulmay cabdallaahi baan la kulmay raakiban isagoo ah cabdillahi baan markaan ahe cabdillahi baynu markaana ka haalayna waa yahay markaa saddexdan tusaale meesha inoo yaalla fahma saddexdan tusaale meesha inoo yaalla jaaa zaydun raakiban iyo eh, rakibtulfarasa musrajan iyo laqiitu cabdallaahi raakiban ha fahmi wayna jaa zaydun raakiban tusaalahaa hore raakiban xaaladaasi tilmaanta ay caddaynayso ee qarsoontay yaa leh faacilkaa leh wa rakibtulfarasa musrajana tilmaanta qarsoontay la caddaynayo mafcuulu bihigaa leh tusaalaha saddexaad ee raakiban ah xaaladaasi waa muxtamila waxay ixtimaashaa tilmaantan qarsoontay ee caddaynayso inuu faacilku leeyahay oo ta'da ama inuu leeyahay mafcuulu bihiga oo cabdilaahi soo basiid ma ka gudba laqmadana eega alxaalu xaalku huwa xaalku alsmu magac weeyi ismigaasoo almansuubu la nasbinaayo ismigaasoo almufasiru caddaynaya limaa ay liladii kii caddaynaya inbahama qarsoonaaday huwa maagu min alhay-aati xaale uu yahay tilmaamo wadalika tusaale naxwi qawlika waa odhaahdaada iyo wixii lamid ah jaaa zaydun zayd baa yimid raakiban isagoo ah atidhi mid wax fuushan warakibtu waxaan fuulay alfarasa baan fuulay musrajan isagoo ah mid la kooreeyey walaqiitu waxaan la kulmay cabdlaahi baan la kulmay raakiban isagoo ah cabdilaahi ama raakiban anigoo ah kolkii aan la kulmaya cabdilaahi iyo wamaa kii weeyi ashbaha shabahi huwa maagu dalika madkuurkan aan soo sheegnay lafdigaa culima soo ma arkaysaan imbahama lafdigaa imbahama baabutmyiisna wuu inoogu iman doonaaye kafaagu wuxuu leeyahay wa qawluhu liman bahama hayru maxhuudin fi luqa luqa alcarabiya laguma yaqaano inbahama luqa alcarabiya laguma yaqaano xaamidi wuxuu odhanayaa sida machuudkaa ah ee la yaqaana lua acarabiya insha alla kutubta luqadin ku gaari doonaa waa istabhama la cabira istabhama sawaabka tacbiirkii in la cabiro weyaan istabhama fayrus aabadina wuxuu ku odhanaya istabhama alayhi ay istacjama arrinkii baa ku adkaaday buu odhanaya kolkaa ma sheegin isagu muxuu ahaa inbahame muu sheegin oo biwasni infacala laakin muxuu sheegay istabhamo oo istafcala ayuu sheegay markaa lafdigana saa ula socda waa sida saxdi ihi waa istabhama weeyaan inbahama waa hayru maxmuudin fi lua ka gudba markaa xaalada macnaheega haddee xaalo lagu dhaa waabad garatayba jaaa zaydun zayd baa yimiday raakiban xaalo u yahay haddee lagu dhaa waaba lagu caddeeyey af soomaali ahaan saw mutakalim garan maysaan mutakalimka wixii noqon jiray muxuu aha saw laba mayaan mutakalim keliya haddii u yahay waxaa la odhanaya anigoo baa la odhanaya anigoo haddeed aragtid waa xaalo annagoo haddii aad aragtidna waa xaalo waa isagii oo dee mutakalim mutakalimkii lala hadlayay de maxaynu odhanaynaa hadduu keli isagoo hadday laba ama jamaca yihiinna iyagoo haayibkii ya ninka keliya maxaa la isagoo gabadhana iyadoo jamacana iyagoo haddii aad maqashaan sidaas iyadoo la leeyahay fahma waa xaalo macnaha dee saa ufahamtaan haddaad si saxa laydinku caddayo xaalo la yidhahna waaba xaaladii ood garatay halka hal waxaynu ku dhaafnay hal masalo baabulxaal wuxuu ka warramayey eh, laba masalo u ka warramayey labada masalo ka warramaya maxay ahayd dikru tacriif alxaal xaalka tacriifkiisa uu inoo sheegay masalada labaad maxay ahayd dikru bacdi axkaami alxaal xaalka axkaamtiisa bar ka midana wuu inoo waxba cashirku u dhamaaday raagsanina walaa yakunu ahaan maayo ay huwa xaalku ilaa nakiratan nakiro mooye wax kala ahaan maayo walaa yakunu ahaan maayo ay huwa xaalku ilaa bacda tamaami kalaami ilaa bacda tamaami arkaani kalaami kalaamka tiirarkiisu inta ay dhammaystirmeen dabadeed mooyaane la heli maayo xaalkii walaa yakunu ahaan maayo saaxibuhaa ay saaxibulxaali xaalka saaxiibkii ilaa macrifatan macrifo mooye wax kala ahaan maayo maslada labaad aniga inagu yihi waa dikru bacdi axkaami xaal xaalka axkaamtiisa barh ka miduu sheegaya ma wada sheegayo ogaada xaalkuna aqsaam fara badan buu leeyahay insha alla kutubta dambe aynu ku gaari doona waa yahay saddex mid buu ka sheegay saddexdaa laba waxa le xaalka midna waxa le saaxibulxaalka labada hore waxa iskale xaalada oo xaaladu waa nakiro xaaladu he waa nakiro xaaladu waa nakiro tusaalayaashii hore unoqdaba tusaalayaasha hore maxaynu nidhi soo maynaan waxaad ka warantaa raakiban waa nakiro musrajan waa nakiro raakibanta dambe intu mayna nakirahayn waa nakiro walaa yakunu ilaa bacda tamaami lkalaam kalaamku marka uu dhammaystirmo dabadeed uunbuu ahaanaya weliba waaya ibn lxaaji wuxuu odhanaya liana almaqsuuda bilxaali bayaan lhay-a xaalada sababta looga jeedaaba hay iyo sifada meesha taalla un baa la caddaynaya wadalika xaasilun bilafdi tankiir arintaasina waxay ku xasilaysaa oo ay ku sugnaanaysaa lafdi nakira falaa xaajata litacriifihi sawna lilafdi can ziyaada wاlkhuruuji can اlasli ligayri garadin saasuu odhanaya walaa yakunu ila bacda tamaam اlkalaam kalaamku marka uu dhammaystirmo dabadeed baa la helaya macnaha kuusoo qadaro waxaan ku yidhi arkaanta kalaamka marka la helo ee ay dhammaystiranto unba xaalkii la helaya jumlada ficliyada aynu soo gaabinay arkaanteed maxay ka koobnayd ficil iyo faacil soo ma ficil iyo faacil marka la helo ayaa xaal la helaya tusaalayaasha hore unoqda bal jaaa zaydun markaynu nin maynaan helin jumlada ficliyada laba ruknay ka koobnay waa in ficil iyo faacil la helo labadiba maan la helin waxaa ka dambeeya xaalo noqonaya mubtadiye khabar jumlada ismiyada maxaa rukni u ah arkaan mubtadiye khabar marka labadaa la helo kadib buu imanaya ayaa xaalada imanaysa markaa iska ilaaliya walaa yakunu ilaa bacda tamaami alkalaam maxaa looga jeedaa walaa yakunu ilaa bacda tamaami arkaani ljumla jumlada arkaanteeda iyo tiirarkeedu marka ay dhammaystirmaan dabadeed unbaa xaaladii la helayaa ha ka fahmina macno khalada oo ah xaalada waa laga maarmi karaa macno waa laga maarmi karaa bacda tamaam alkalaam maadaam oo ay imanayso dee kalaamkii intau dhammaystirnay kadib macnaheedu waaba laga maarmayaa oo jumladani uma baahno macnaha ha ka fahmina bal waxaaba laga yaaba xaalada lafteeda inuu ku tawaqufo macnaha laftiisu dhowr aayadood baa qur-aanka ku jira labaynu soo qaadanana walaa tamshi fi lardi maraxa maxaa la yidhi walaa tamshi fi lardi dhulka ha socon ba la yidhi ficil yo faacil baynu helnay walaa yakunu ilaa bacda tamaami lkalaam markaa ha fahmin maadaama oo bacda tamaami lkalaam ay timiday macnaheega waa laga maarmi karaa dee lagama maarmi kara iminka maxaad ka fahmaysaa walaa tamshi fi lardi dhulka ha socon halkay soconaysa ya ma noqonaysa marka macnihii lafteeda wuu ku tawaqufay soo maa maraxan adigoo isxaraga jebinaya isxaraga kibrinaya markaa maraxa lagama maarmi kara de wamaa khalaqna asamaa waalarda wamaa baynahumaa laacibiin dhulka samooyinka iyo dhulka maanaan abuurin bal laacibinaadu iska dah muxuu noqonayaa maanihi maanaan abuurin iyaa abuuray markaa laacibina macnaha ku tawaqufaya markaa iska ilaaliya macnahaas yaa ka fahmina bacda tamaami alkalaam macnaha waa laga maarmayayo macnaheegaa ka maarmaya lagama fahmayo bal waxaba laga yaabaa macnihii inuu ku tawaqufo xaalada lafteeda ee waxaa looga jeedaa fahma arkaanta jumladu ay ka kooban tahay jumla ficliya hadii ay tahay iyo jumla ismiya hadii ay tahayba arkaanta marka la helo kadib bay timaadaa weyan macnuhu oo inu anayla tahay walaa yakunu ahaan maayo ay huwa xaalkii ilaa nakirata nakira mooyaane wax kala ahaan maayo walaa yakunu ahaan maayo ay huwa xaalku ilaa bacda tamaami arkaani ljumlati jumlada tiirarkeegu inta ay dhammaystirmeen dabadeed mooye mar kale la heli maayo walaa yakunu ahaan maayo saaxibuhaa ay saaxibulxaali xaalka saaxiibkii ilaa macrifatan macrifo mooyaane wax kala ahaan maayo macrifo mooyaane he wax kala ma ahaanayo waaya limaada muxuu isagu macrifun u noqday jawaab liannahu maxkuumun alayhi wa maxkuumun alayhi isagu munu maxkuumun caleyh waa mid dushiisa de wax lagu xukumayo saaxibulxaalku ila xukun baad siinaysa waxbaad ku dul xukumaysaay waxaqu lmaxkuumi an yakuna macrifa maxkuumka la xukumayana xaqiisu waa in la garanay de shay macrifa waa inu yahay oo la garan karo lianna alxukma cala almajhuuli laa yufiid mid majhuula xukunka la xukma ma faaidad keelasa la sida aawadeed isagu waa inuu noqdo macrifa waa inuu noqdo culimay bal tusaalayaasheeni dib ugu noqdo oo jaaa zaydun zayd muxuu ah macrif ah. weliba ismi maxay caalam buu ahaa wa rakibtulfarasa alfarasa muxuu aha macrifu ah maxaa lagu macrifeeyey dee al buu wataa walaqiitu cabdallaahi xaaladaasi labay ixtimaalaysa saaxibulxaalku laba uu noqon karaa cabdallaahi buu noqon karaa hadduu cabdullaahi noqdo waa mudaaf maxaana loo idaafeeyey acraf almacaarif oo allaha ah hadday taada noqotona waaba damiirkii de markaa saaxibulxaalku isagu waa macrifo uun nakiraduna xaaladuna iyadu waayahay oo iska basiid bay la tahay faaid kayf kayf iminka haddii lagu hahdo kayfa qadima caliyun cali siduu usoo galay hadday craab lagu dhahdo kayfadaa fi luqa alcarabiya marka aad joogtid qaacide ka qaado waxaad odhanaysaa annaha in dakhalat calaa jumlati mustaqilati fahiya xaalun win daklat calى mufradi fahiya khabaru muqadamu kayf fi lua carabiya markaad joogto qaacidada xifdiya haddee kayfi ay gasho jumle mustaqila oo madax banaan waxaa la odhanaya kayfi waa xaal iminka waxaan ku idhi kayfa qadima caliyun kayfada maxaad iraabaysaan xaalaad iraabaysaan limaada dee qadima caliyun waa jumla mustaqila soo maa markaa kayfadani waa xaalo xaalaad u iraabaysin iska ilaaliya kayfi haddii ayna gelin jumle mustaqila waxaa lagu ihi kayfa zaydun maxaad odhanaysaa ee kayfa zaydun majhuula mustaqila laa de kayfadan waxaad odhanaysaa waa khabar soo taqadumay waa asmaada iskale sadaarat lkalaam zaydna waa mubtadihi oo muahar ah weeyi oo dib u dhacay waa iska min baab lfaa'ida baabulxaalna labada arrimood buu kaga warramay dikru tacriif lxaal xaalka tacriifkiisuna waa maxay an yakuna isman wa an yakuna mansuuban wa an yakuna mufasiran wa an yakuna ma yufasiruhu hay-atan inbahamat min alhay-aat masalada labaad dikru bacdi axkaami lxaal wuxuu sheegay saddex xukun buu sheegay oo laba xaal kaa an yakuna nakira wa an yakuna bacda tamaami arkaan اljumla shardiga saddexaad ee uu sheegay ama xukunka saddexaad ee uu sheegay waxa weeyaan waa ka saaxibulxaalka oo wa an yakuna saaxibuhaa macrifa saaxiibkeedu waa inuu macrifo yahay imise masle inu haysane toddobiyo soddon ma inu haysane laba duruufta dikru tacriifi darfi makan iyo dikru tacriifi darfi sagaaliyo sagaal iyo soddon waxaad u geysaan labadan xaalka koob iyo afartan maslin weli hasnaa culmay koob iyo afartan masle aynu kitaabkii ajruumi ka maranaa kolley waa iska fudayda wallahu aclam subxaanaka allahuma ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk